alxamdu lilahi aladi aclى manaara alislaami bاsunة wrafaca biha can اlqulubi lakinah wالصlaaةu waالsalaamu عlى nabiyina muxamadi اlqa'idi ilى اljanة wعlى آlih وصaxbih aladina jacalahm اllah amanة lلnasi wminah ama bacd fahada huwa اdars الthamin cashar min alkitaab اlkhamis من دروس الدورة الحديثية التاصيلية وهو عمدة الأحكام من كلام سيد الأنام باب التمتع wuxuu baabu yahay marka la xajinayo in la tamatuco atamatuc waa raaxaysiga wey in la raaxaysto wax la fududaysto ayaa tamatuc la yidhahda waxaana halkan shiikhuu ka gelayaa qaababka loo xajiyo qaab ka mida ah oo la yidhaahdo xaju tamatuc sideedaba muslimiintu maka ma wada joogaan waa loo soo safrayaa xajka maka marka loo eego muslimiintu meelay joogaanba waxba kagama dhacaan marka sida badan muslimiintu safar bay u gelayaan inay xajiyaan ama sacuudiga gudihiisa ha ka soo safro ama dowlado kale meelaha qaar kun iyo shan boqol baa looga soo soconaya sacuudiga gudihiisa waa safar dheer qofkii hal safar hadduu xaj iyo cumro labadaba kula yimaado waxaa la odhanayaa qofkaasi waa tamatuc macnihiisa guud yacnii hal safar buu uga wada faa'iidaystay xaj iyo cumro labadaba ayuu uga wada faa'iidaystay marka xaj iyo cumro qaabkuu la imanayaana markuu israacinaya hal safar midi waa tamatuc oo la yidhaahdo tamatuca khaaska ah oo ah inuu cumro la yimaado camalkii cumrada iyo manaasigtiisii la yimaado ka xalaaloobo kadibna uu galo xajka uu galo tamatuc khaasa baa la yidhaha waxaa la mida markuu dalkiisa ka soo baxayo inuu niyoodo xaj iyo cumro wada socda kadibna acmaashii xajka uu sameeyo cumradiina ay ugu guda jirto dabeedna halkaa safar xaj iyo cumraba ay kaga dhacaan isaguna waa tamatuc macnihiisa guud laakiin kaa qiraan baa layidhahda xajiya cumru isku lamaanay axaadiista ka hadlaysa ayaynu geli insha allahu tacaala can abi jamrata nasr bni cimraan addubaci wa taabici jaliila qaala wuxuu yidhi sa'altu waxaan weydiiyey ibna cabbaas cabdillaahi ibni cabbaas can ilmutcati ay mutcati alxaji baan weydiiyey xaajka raaxaysigiisa iyo mutcadiisaan weydiiyey xukumkeeda faamaranii amaranii biha waa i amray inaan sameeyo wa sa'altuhu waxaan weydiiyey can ilhadyi wixii la gowracayey ee ilaahay loogu dhowaanayay ayaan weydiiyey faqaala wuxuu uhi fiihi waxaa ku sugan tamatuca jazuurun tulud inaad qasho waana ta ugu fadliga badan aw ama baqaratun neef loa inaad qasho aw ama shaatu neef adhi aw ama shirkun wadaag fii damin dhiig la wadaagayo oo bimacnaa tulud haddaad wada qasho ama waxa weeye neef lo'a aad qasho waxa weeye akmal weyn laakiin waxaa kugu waajibayaa waa toddoba meelood marka tuliddii geela loo qaybiyo ama lo'da toddoba meelood marka loo qaybiyo meel baa kugu waajibaya marka halkaa dambe wuxuu sheegay wixii waajibka ah aw shaatun ama neef adhiya aw ama shirkun in la wadaaga fii damin dhiig oo toddoba qof ha ku wadaagtaan lo'dii ama geelii qaala wuxuu uhi wakaana naasan waxaad moodaa dadka qaar karihuuhaa inay diideen mutcada mutcat alxaj wuxuu idhi abi jamra fanimtu waan seexday fara'aytu waxaan ku arkay fi lmanaami hurdada oo bimacnaa aan ku riyooday kaanna naasan dad yunaadii inuu dhawaaqayo wax dad oo kale ah inuu yeedhayo dhawaaqayo isagoo leh xajun waa xaj mabruurun lagu samafalay ay xajatuka xajkaagu xajun mabruur waa xaj aad ku samafashay wa mutcatun ay wa mutcatuka mutcadaaduna mutcatun mutca weeye mutaqabbalatun la aqbalay faataytu waxaan u imi ibna cabaas baan u imi faxadatuhu riyadii baan u sheegay faqaala wuxuu uhi allahu akbar ilaahay baa wax walba ka weyn sunnatu abilqaasimi sala allahu alayh wasalam hiya yadu tamatucu sunnatu abilqaasimi sala allahu alayh wasalam waa sunnadii nebi maxamed kunyada nebi maxamedna abulqaasim bay ahayd wiilkiisii qaasim ayuu isugu kuniyey waxaa bukhaari ku sii sugan inuu ku yidhi cabdullaahi ibnu cabbaas ila joog mushahaarkaygu intuu ka imanayo oo berigaa baytulmaalka wax la yska siinay nin walba mushaahar baa usoo dhacay yurubtanaynu hadda u tahriibno inta loo yaacaya waxoogaaga caydhaawe berigaa cumar waa qaybinaya baytulmaalkaa laga qaybinaya qof waliba lacag buu lahaa lacag baa usoo dhacaysa dabeedna wuxuu ku ihi abujamrow mushahaarkiibaa soo dhow waxbaan kaa siinayaaye joogoo ha tegin ha safrin buu ku ihi shucboo ka mida ruwaaddii ka sii warinaya abujamra ayaa yidhi muxuu sidaa u yeelo lacagta kuu siinay dee wuxuu ihi waa liru'ya alatii ra'ayt masaladii uu ii fatwooday baan riyo ku xoojiyey buui sidaasuu iigu abaalgudayy xadiidku wuxuu tilmaamayaa tamatucu inuu mashruuc yahay oo la jideeyey in cumro lala yimaado laga xalaaloobo kadibna xajka la sugo maalinka yowmu tarwiya xajka sidaa lagu galo nabiguna saxaabada waa amray sidaynu arki doono waxaa kaloo xadiidku tilmaamayaa qofku hadduu tamatuc sameeyo ama qiraan uu sameeyo oo hal safar labadii xajba xajiya cumro ku wada guto hadi baa ku waajibaya faman tamataca bialcumrati ila alxaj fama staysara min alhadi faman lam yajid fasiyaamu alaaati ayaamin fi alxaj wa sabcati ida rajactu hadduu waayana toban cishuu soomayaa saddex intuu xajka joogo iyo toddoba markuu beledkiisa ku noqdo laakiin waxaan lagu lahayn dadkii maka iyo eryadeeda deganaa dalika liman lam yakun ahluhu xaadir ilmasjid alxaraam reer maka iyagu tamatuc ma leh dhiigna kuma waajibo dhiigna kuma waajibo can cabdilaahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma qaala wuxu uhi tamataca rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nebigu waa tamatucay fii xajati lwadaac xajat lwadaaci xajkii sagootinta waana xajkiisii ugu horeeyey uguna dambeeyey islaamka dhexdiisa bilcumrati cumru ku tamatucay ila alxaji ilaa xajka laga gaadhay wa ahdaa hadyina waa bixiy oo waxbuu hadyadeeye xoolo fasaaqa waa kaxeeye macahu maciisa alhadya hadigii buu kaxeeye min dilxulayfa ayuu ka kaxeeye min dilxulayfa shiikha iska leh oo bukhaariya muslim kuma iman wa waa bilaaba rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam fa ahalla waa xidhay bilcumrati cumruu xidhay uma ahalla kadibna wuxuu xidhay bilxaji xaj oo xajkii buu gudageliyey fatamataca annaasu dadkii waa tamatuceen maca rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka maciise bilcumrati cumray ku tamatuceen ila alxaji xajka laga gaadhay oo dee qofkii safarka ahaa markuu maka gaadho uu xalaaloobayaa maryihiisuu xidhanayaa xaasku hadday la socoto waa u xalaal isagoo iska nastay oo nafisay ayuu xajkuu soo gelaya sidaasaa loo leeyahay tamataca bilcumrati ila alxaj fa kaana min annaasi dadka waxaa ka mid ahaa man ahda mid hadyi wada fasaaqa alhadya hadiga kaxeeyey min alxulayfa ka kaxeeyey waa miiqaadkii madiina wa minhum waxaa ka mida man lam yuhdi midaan hadyi wadin baa ka mid ahaa falama qadima anabiyu sala allahu alayh wasalama kaana ahaaday oo minkum idinka idinka mida ahdaa mid hadyi wada fa innahu isagu laa yaxilu ka xalaaloobi maayo min shayin shay xaruma minhu ka xaaraantinimoobay ay bilixraami xidhashadii xaj cumro uu xidhay wixii kaga xaaraantinimoobay ka xalaaloobi maayo xataa yaqdiya xajahu ilaa xajkiisa uu ka dhammaynayo waa kii hadiga soo kaxeeyey waman lam yakun kii aan ahayn ahdaa mid hadyi wada falyatuf ha ku tawaafo bilbeyti kacbada iyo wa bisafa walmarwa sacyu bayna asafa walmarwana ha sameeyo tawaafna waa la yidhaahda walyuqasir timaha ha gaabiyo walyaxlil ha xalaaloobo oo waa camalkii cumrada intaa hadduu sameeyey xidhashadii way u xidhnayd tawaaf sacyu bayna asafa waalmarwa taqsiir ama xalqi sidaasay ku dhammaatay cumradii walyaxlilaha xalaalow uma liyuhilaha xidho yowmu tarwiya athaamin dilxija bilxaji xaj ha xidho waliyuhdi hadyina ha sameey faman lam yajid kii aan helin hadyan hadi lacagtiisa waaya ama dee xoolihiiba waaye hadday falyasum ha soomo alaaata ayaamin saddex maalmood filxaji xajka dhexdiis wa sabcatan toddoba ha soomo idaa rajaca markuu u laabto ilaa ahlihi ehelkiisa iyo beledkiisa fataafa waa tawaafay rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam xiina qadima makka markuu maka yimi uu tawaafay nebigu tawaafkaasina nabiga wuxuu u ahaa tawaafu lquduum markuu qofku yimaado awaafu lquduum kii mutamatic ahaa ee cumro sameeyeyna waxay u tahay awaafu lcumra dib baynu ka faahfaahin wastalama nabigu waa taabtay arukna xajarulaswadka istilaamku waa in la salaamo ma la salaaxo awala shayin markii ugu horraysayba wuxuu ku bilaabay xajarulaswadka inuu salaamo uma khabba nabigu waa guclay alaaata awaafin saddex wareeg oo min asabci toddobadii dawaafka ka mida wa mashaa waa socday arbacatan afar buu socday afartii dambe wa rakaca waa tukaday xiina qadaa markuu dhammeeyey dawaafahu dawaafitaankiisa bilbeyti kacbada uu ku dawaafayey cinda almaqaami maqaamu ibraahim agtiis rakcatayni buu tukaday nabigu calayhi salaatu wasalaam oo sunnatu dawaaf baa la yidhaahdaa dawaafku ama faral ha noqdo ama xaj gudihii ha noqdo cumro ha noqdo mid madax bannaan ha noqdo waxa weeye labadaa sunna laga dambaysiinay fansarafa nabigu waa gadoomi fa ataa waa yimi asafaa buurtii safa ayuu yimi fataafa waa ku tawaafay bisafa iyo walmarwati labada buurood dhexdooda bimacnaa saca baa looga jeedaa sabcata adwaafin toddoba wareeg uma lam yaxlil kama xalaaloobin min shayin shay xaruma minhu ka xaaraantinimoobay xataa qadaa xajahu ilaa xajkiisa uu dhammeeyey wanaxara uu gowracay hadyahu hadyigiisa yowma anaxri maalinkii gowraca yowma ciidi iladxaa wa afaada nabigu waa fulay fataafa waa tawaafay tawaafa alifaada bilbeyti kacbada ayuu ku tawaafay waa tawaafkii rukniga ahaa tawaafu lifaada ama tawaafu uma xalla waa ka xalaaloobay min kulli shayin shay dhammaantii oo xaruma minhu ka xaaraantinimoobay intuu muxrimka ahaa wa facala waa sameeyey midla maa facala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam wixii nabigu sameeye mid la mida man mid baa sameeyey ahdaa hadyi waday oo wasaaqa soo kaxeeyey alhadya hadyiga oo min annaasi dadka ka mida wuxuu tilmaamayaa qaabkii nabigu u xajiyey calayhi salaatu wasalaam waxaana la isweydiiyey oo axaadiistu ku kala duwan tahay saddexda qaabee loo xajiye keebuu nebigu u xajiyey laba waynu soo sheegnay waa in xajkii iyo cumradii la lamaaneeyo oo qofku uu yidhaahdo labbayka xajatan wa cumratan ilaahayow waxaan kugu ajiibay xaj iyo cumro wada socda kadibna acmaashii cumradu ay gudagalayso acmaashii xajka kaa qiraan baa la yidhaha nooca labaad waa in cumro lala yimaado laga xalaaloobo kadibna xajkii lala yimaado kaasina waa tamato nooca saddexaad waa in la xidho xaj keliya oo labayka bixajin la yidhaahdo waxaa la isweydiiyey nebigu keebuu ku xajiyey xadiidkan wuxuu tilmaamaya tamataca rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalama bilxaji ila alcumrati nabigu wuxuu ku xajiyey tamatuc ilaa laga gaadhayo xajka laga gaadhayo axaadiista qaar waxaa ku yimi wa ahalla rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama bixajin nebigu xaj buu xidha baa ku timi xadiidka bukhaari ee cumar warinayo markuu dil xulayfe ka xidhanayay jibriil baa u yimi nabiga wuxuu ku yidhi salli fi hada alwaadi almubaarak waqul cumratun fii xaja waxaad tidhaahdaa cumro iyo xaj wada socdaan xidhanaya kaana maxaa laga fahmaya inuu nebigu isku lammaaneeyey xadiidu xafsoo inoo iman doona nebigu wuxuu yidhi inii labbadtu ra'sii waqalladtu hadii falaa axilu xataa anxar anigu ma xalaaloobayo ilaa aan gowraca sameeyo tamatuc hadduu sameeyo iyo inuu yidhaahdo gowrici maaya ilaa xilligeeda la gaadha isku geli maayaan waayo haddii la tamatuco waa la xalaaloobay waa la xalaaloobay sidee laysu waafajinaya sida raajixa ah nebigu xajka uu xajiyey waa qiraan wuxuu lammaaneeyey xajkii iyo cumradii wa qul cumratun fii xaja nebigu hadyigii buu waday sida xadiidkan iyo axaadiis badan ay tilmaamayso ilaahayna kitaabkiisa ku tilmaamay walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxilla kii hadyiga waday oo nebigu ka mid ahaa calayhi salaatu wasalaam ee madiine hadyiga ka kaxeeyey ilaa hadyigaasi meeshiisa uu gaadhayo xilligiis waa maalinka tobnaad ee acmaasha xajka lala imanayo wuquufkii carafa la sameeyey markaasunbaa la gowracayaa hadiga xilligiisa waa xilligaas xilligaana acmaashii xajka in badanoo ka mida waa la sameeyey qofkuna xalaalowgiibuu gaadhay ilaa xilligaa la gaadho intaa marka la isu waxaa ka soo baxaysa nebigu hadyigii buu waday ma xalaaloobin intaasoo xadiis buu ku celceliyey anigu xalaaloobi maayo waayo hadyigii baan wadaa saxaabadii hadyiga wadayna sidaasuu amarka ku siiyey dadkii aan hadyiga wadin waxaa amar lagu siiyey iyagu inay xajkii ay xidheen cumro u beddelaan maka markay tagaanna sidaynu hadda arkaynay inay tawaafaan sacyi sameeyaan taqsiir timaha gaabiyaan xalaaloobaan waayo hadyi ma wadaan waana sida loo badnaa caaisha radia allahu tacaala canha waxay leedahay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo abi bakar iyo cumar iyo intii ladnayd dadku may ladnayn inta badan oo in yar ahayd intii ladnayd ee awoodaysa hadyi inay madiine ka kaxayso intaasunbaa hadyi waday axaadiista qaar waxay tilmaamaysaa nabiga calayhi salaau wasalaam iyo alxa unbaa hadyi waday in yarbaa hadyi waday intaasunbaa xajkoodu wuxuu ahaa qiraan dadkii aan hadyiga wadinna tamatuc bay sameeyeen idan xajka nebigu calayhi salaau wasalaam wuxuu ahaa qiraan buu ahaa nabigu waa lamaanayey tamataca maxaynu ku macnaynayna tamataca bilcumrati ila alxaj waataynu nidhi tamatucu wuxuu leeyahy macno gaara oo ah in cumro lala yimaado laga xalaaloobo xaj la bilaabo iyo macnaha guud oo ah hal safar cumro iyo xaj in lagula wada yimaado laakiin ay isku lamaan yihiin marka tamataca waa macnihii guud wey mafhuumkii guud ee tamatuca ayaa looga jeedaa oo nabigu safarkii uu ka soo bilaabay madiina uu fududaystay cumradiina safar kamu dhigin xajkiina safar gaara kama dhigin ee nebigu labadiiba uu fududaysto waa israaciye nebigu calayhi salaau wasalaam raajixuna waa sidaas wacan xafsata zawji nabiyi sala allahu alayhi wasalam annaha qaalat waxay tidhi yaa rasuula allah maa shaanu nnaasi dadka xaalkoodu waa maxay xalluu ay xalaaloobeen min alcumrati cumradii ay uga xalaaloobeen walam taxila anta min cumratika adiguna cumradaadii aadan ka xalaaloobin faqaala wuxuu uhi nabigu inii anigu labadtu raasii madaxaygaan isku dhajiyey oo aan xabag isugu qabtay waxbuu madaxa marsaday sida xanjadoo kale ugu dhegaysa si aanay timihii u filqin oo u basaasoobin ayuu nabigu u sameeyey wa qalladtu waxaan qoorta u sudhay wixii la sudhayey hadyi hadyigayga oo calaamad looga dhigay xadhka iyo kaba iyo wax laysku xidhxidhay ayaa qoorta loo sudhay falaa axilu anigu ma xalaaloobay xataa anxara ilaa aan gowraca sameeyo xadiidkanna masaladii hadduu sii xoojinaya waxaa nabiga la weydiiyey saxaabadii badankoodu waa kuwaa xalaaloobay waa kuwii aan hadiga wadin cumray la yimaadeen kadibna xalaal bay noqdeen maryahoodii bay xidheen adigu laakiin maad xalaaloobina weli waad xarmantaha nabigu wuxuu hi anigu hadigii baan wadaa weli xajki ayaan ku taagana xajkiisaa inay cumra la socotana halkaynu ka fahmaynaa walam taxila anta min cumratik bay tiri waa cumradii xajkiisa ku guda jirtay marka halkaana waxaa ku sugan cumrana inay u xidhnayd nabiga calayhi salaau wasalaam xajkuna wuu weheliyey masaladana horeynuga soo hadal wa can cimraana bni xusaynin qaala wuxuu ihi unzilat waa la soo dejiyey aayat lmutcati aayadda ka hadlaysa mutcada xajka fii kitaab illaahi tacaala baa lagu soo dejiyey faman tamataca bilcumrati ila alxaj waa aayaddii haddaynu akhrinayna fafacalnaaha waa la samaynay maca rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii alla anagoo la soconna waataynu nii nebigu ma samayn waayo hal xaj buu xajiyey halkaa xajna muxuu ahaa qiraan tamatuc ma ahayn yacni nebiga annagoo la soconaanu samayn walam yanzil ma soo degin qur'aanun qur'aan yuxarimuha xaaraantinimaynaya nebiga dabadi walam yanha canha nebiguna ma diidin xataa maata ilaa uu ka dhintay qaala rajulun nin baa yidhi markaas markii nebigu dhintay bira'yihi ra'yigiisa iyo taladiisa maa shaaa wixii uu doono qaala albukhaariyu wuxuu yidhi yuqaalu waxaa la yidhi innahu cumar waa cumar bnu lkhaaab oo ragga diidayay buu ka mid ahaa in tamatuco walimuslim waxaa ku yimi nasalat waa soo degtay aayat lmutca yacnii wuxuu u jeedaa mutcata alxaji buu u jeedaa waxaa loo fasirayaa si aan loo aadin mutcatu nisaa'i in dumarka lagu tamatuco oo markii hore bannaanaa oo kunnaa nastamticu bilqabdati min atamri alayaama wallayaali baa bukhaariiyo muslim ku yimi sacab timira ama qamadiya baanu dumarka siinaynay maalmaanu iska haysanayn meher la'aan iyo weli la'aan mar bay bannaanayd laakiin markii dambe waa la nasakhay laakiin shiicadaa weli qaba oo gabadh waliba kaar yar bay iska sidataa sharcishaad la heshiinaysaa lacagta labaad u qoraysaa hadhowna saadkaad ugu diraysaa hadday saad leeyihiin waa la nasakh ahlu sunnuhu waxay isku waafaqsan yihiin inaanay bannaanayn bilijmac marka saasaa loo leeya mutcat lxaj wailaa mutca haddii la yidhaahdo waa mutcada wey wa biha rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam rasuulku waana amr uma lam tanzil ma soo degin aayatun aayad aayaddaasoo tansakhu nasakhaysa aayata mutcati lxaj aayaddii mutcat lxajka walam yanha canha rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam xata maat nabiguna ma diidin ilaa uu ka dhintay walahumaa bukhaariya muslim waxaa u sugnaaday bimacnaahu ay bimacnaa hada alxadiid xadiidkan macnihiisa mid la mida xadiis tilmaamaya ayaa bukhaariy muslim ku yimi xadiidkan wuxuu inoo tilmaamayaa tamatucu inuu mashruuc yahay kitaabka allana uu ku yimi sunnada nabigana calayhi salaatu wasalaam uu ku sugan yahay bal culimmada qaar halkaa wayba dhaafiyeen oo waxay leeyihiin nabiga dabadii tamatucu waa waajib oo kuwii xajka xidhay baa la yidhi xajkii weynaa ka guura oo cumradiioo ka yar sameeya si aad uga dambaysiisaan waxa weeye xajka uga dambaysiisaan mar haddii nebigu amarkaa bixiyeyna cid kastoo aan hadyi wadin waana sida hadda dhacda meel dee xoola laga sii kaxayaa ma jirto diyaaradda waxaa lagu siinaya kursi baa lagu siinaya haddaa taa neef aadiyaan wataa garan maayo meel lagu qaado oo male hadi ciidla kaxaysan mayso sacuudiga gudihiisana waa sidaas ciidima soo kaxayn karto xoolihii meelo gaara bay leeyihin berigaa dee awr baa lagu socday neefkaagaad kaxaysanaysaa maka meeshaad ka degto agtaadaad ku xidhanaysaa waad iska wadanaysa hadda laakiin suuragal maa diyaarad baa laga degayaa bas baa la fuulayaa huteel baa la gelayaa saasaa lagu socda adiga xoolaysa arki maysaan marka waxay leeyihiin ciddii aan hadyi wadan waa see dadka xaalkoodu yahay waaba waajib bay leeyihin in tamatuca culimada qaar baablhadyi wuxuu baabu yahay hadyigi hadyigu waa xoolihii xaramka lagu qalayey iyadoo ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaanayo masaakiintana loo samafalayo hadiguna waa saddex waa laba waajiba iyo mid sunno ah labada waajibka ah midi waa kii qaabka xajka loo gutay dartii u waajibay waa tamatucday ama qiraan baad samaysay waxaa kugu waajibaya hadi faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadi waa waajibun liajli annusuk nusuk altamatuc aw ilqiraan waajibka labaad waa tarku waajibin aw ficlu maxduur miiqaadkii baad dhaaftay ama timihii baad iska xiirtay iyo wixii la mida dembi baad ku dhacday wax mamnuucaad ku dhacday ama waajib baad ka tagtay isagana dhiig waajibaa lagaa doonay waataynu soo marnay waxa weeye masaladaas fidyadii hadii baa kugu waajibay xaaladda saddexaad waa taawuc taawuc wey oo haddii aad tamatucdo neef kugu waajiba inaad tidhaahdo mid labaad baan ku daray labaan gowracay nabigu calayhi salaatu wasalaam qiraam buu ahaa qiraamka hadii ma ku waajibay haa waa ku waajibay qiraan iyo tamatuc waa isku mid xagga hadii waxaa nabiga ku waajibaya neef soo soomaa ama tulud geela marka toddoba loo qaybiyo meel lixda kale waa dheeraad nebiguna hadigiisu wuxuu ahaa xajatulwadaaca imisa boqol geela buu ahaa boqol geela marka sagaal iyo sagaashan horta waa sunne xabadda boqolaad marka toddoba loo qaybiyo meel baa waajiba lixda kale waa maxay waa sunne intaaba nabigu sunna uu sameeye calayhi salaatu wasalaam wuxuuna nabigu yihi calayhi salaau wasalaam afdal lxaji alcaju wthaju xaj waxaa ugu fadli badan xajka la qayliyo talbiyada lala qayliyo codka kor loo qaado iyo athaju ka dhiig la daadiyo ka dhiig la daadiyo xajka haddii labadaa laga helo waa xajka ugu fadliga badan laakiin dadkeennu inkastoo hadda day soo bahashi soo yaraatay dad badan baa ka dagaalama neef inay qalaan xataa hadday tamatucaan miiqaadkan ku laabanaya ama siduu dhiiggaasi uga dhici lahaa ayuu dagaal u gelaya xarbi u gelaya gaari u qaadanayaa safar u gelayaa u hawlgelayaa qiil uu neefkaa kaga badbaado ayuu u halgamay nebiguna sagaaliyo sagaashan sunnaha buu qala iyo tii boqolaadoo marka toddoba loo qaybiya lix ay sunno tahay sunnata markaa jahligay ku tusaysa waa in loo degdego xabadda waajibkaa haddii aad ka adkaan weydo waxaba lagaa doonayaa inaad sunnayaal ku darto qofkii awoodaya wa can caaishata radia allahu tacaala canha qaalat fataltu waan soohay qalaaida hadyi nabiyi sala allahu calayhi wasalam xadhkihii lagu xidhayay hadyiga nabiga calayhi salaatu wasalaam yacnii wixii qoortan loo sudhayey ayaan soohay oo isku xidhxidhay uma ashcarahaa nebigu waa calaamadii oo waxa weeye kuruskiisa dhinaciisaa lagaga dhiijiyey oo dhiig yar ama waa la saraya si waxa weeye loo arko dhiiggaasi markuu ku doo-o inuu hadi yahay loo garto oo tuugtu ka baydho oo dadka kale ka baydhaan oo loo ilaaliyo ilaa ay ka gaadhayso meeshii loogu talagalay ishcaarka kaasaa la yidhahda waxaana lagu sameeyaa geela iyo looda geela iyo lodon baa lagu sameeya adhigu bilijmaac laguma sameeyo oo dee xamiliba maayo in lagaga dhiijiyo geela adhigaa lagu sameeya adhiga waxaa lagu sameeyaa taqliid keliya qoortaa wax loo suraya markay hadyi noqdaan uma ashcarahaa waa kaga dhiijiyey kuruskeeda wa qalladahaa qoortana waxbuu u suray aw ama qalladtuhaa anigaa u suray haddaan caaisha ahay uma bacaa bihaa nabigu waa u diray hadyigii ila albeyti kacbadii wa aqaama waa ku nagaaday bilmadiinati madiina famaa xaruma calayhi shayun shay kama xaaraantini muumin kaana lahu xillan u bannaanaa xadiidkani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam sanadkii sagaalaad ayuu wuxuu diray abubakar inuu dadka xajisiiyo nebiguna ma xajin wa adaanu min allaahi wa rasuulihi ila annaasi yowma alxaji ana allaha bariiun min almushrikiina warasuul iclaankaana waa loo dhiibay anlaa yaxuja bacda alcaami mushrik sanadkan waayo gaaladu way xajinayeen wixii ka dambeeya gaal soo xajin maayo marka xajka abibakar wuxuu u gogol xaadhayey xajka xajatulwadaaci sanadkii tobnaad laakiin sanadkii sagaalaad nabigu muxuu sameeyey hadii buu diray nabigu calayhi salaau wasalaam isagoo aan xaaji ayuu kacbadii wax u hadyaday xoolo xoolihiina nebigu waa calaamadiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam marka halkaa waxaa laga qaadanaya qofku isagoo aan xajinayn inuu kacbada dadka xujaydaa ah odhanaya war arigaana ku qala haddii dee fursaddaa uu helay ama uu waxa weeye odhanayo xoolaha ku qala maka intuu lacag u dhiibo inay sunno tahay mashruuc inay tahay ajarkeedana loo labanlaabay waxaa kaloo mashruuca hadyiga in la calaamadiyo hadday tahay qoorta in wax loo sudo iyo hadday tahay geel iyo lo'dii in lagaga dhiijiyo oo kurusyadooda xoogaa yaroo saritaana lagu sameeyo si loogu calaamadiyo wacan caaishata radia allahu tacaala canha qaalat ahda nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu waa hadyaday maratan xilli hanaman ari xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa arigu inuu hadyi noqonayo culimmada qaar baa yidhi waar hadyi ma ah sidii raggii yidhi geelu xoole kuma jiro yaa looduna waa ka agdhowda laakiin arigu hadyi maaha bay yidhahda xadiiskana wuxuu tilmaamayaa inuu hadyi yahay laakiin waxaa kaloo ku sugan maratan maxaa laga fahmaya nebigu inuu geela badsanay arigana uu yaraysanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam arigana qoortaa wax loo suraya laakiin lagaga dhiijin maayo وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن نبي الlahi slى الlaه عليه وسلم ra'aa wuxuu arkay rajula nin yasuuqu ninkaasoo kaxaynaya badanatan tulud geela faqaala wuxuu hi nabigu yarkabhaa fuul faqaala wuxuu hi inahaa yadu badanatun waa tulud ay muhdaatun hadya ah qaala wuxuu hi nabigu yarkabhaa fuul xataa hadday hadyi yusaayiru nabiya sal allahu alayh wasalam isagoo nabiga dhinac socda wa fii lafdin qaala wuxuu yidhi fi aaniyati mar labaadkii aw aaliati mar saddexaadkii nebigu irkabhaa fuul waylaka aw wayxaka hoogtaye oo aan habaar looga jeedin laakiin ay tahay kelmad hadalka lagu adkaynayo xadiidkan waa wuxuu tilmaamayaa mas'alo culimmadu ay ka hadlaan oo la yidhaahdo rukuubulhadyi hadigii gaadiid ma laga dhiganaya tulud geela baad ku tala gashay inaad maka geyso oo aad hadi ka dhigto ma isticmaalaysa oo gaadiid ma ka dhiganaysa xadiiskani wuxuu tilmaamayaa intuu nebigu arkay nin hadiga wada inuu yidhi fuul dabeedna ninkii uu ku idhi nebi allaw tuludani waa hadi yacnii hadigana lama fuulo intuu da isagu cilmiga ka hayay nabigu wuxuu ihi fuul waxay doontaba ha noqotee fuul marka culimmada qaar waxay leeyihiin waana sida imaamu axmed iyo imaamu maalik laga wariyey riwaayaad laga wariyey daahiriyaduna ay qabaan waa la fuulayaa hadyiga mutlaqan si sii daysan ama ha loo baahdo ama yaan loo baahan mar walba waa la fuuli karaa sida jumhuurtu qabaanna oo shaaficiyadu ka mid yihiin waxay leeyihiin waxa la fuulayaa marka loo baahdo haddii aan loo baahan waa in faraha laga qaado faraha laga qaado waxay deliishanayaan xadiidka muslim oo xadiidkan lagu qaydayo oo nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam irkabha idaa ulji'ta ilayha xataa tajida dahran fuul hadiga marka dantu kugu khasabto ilaa aad helaysa gaadiid kale xadiikaasina muslim buu ku jira marka labada xadiis si laysu waafajiyo nebigu waxaa laga yaabaa inuu arkay ninkani inuu u baahan yahay inuu fuulo daal kulayl iyo wixii la mida inuu ninkan ka dareemay dabeedna uu yidhi fuul lilxaaja xadiiskaa kalena waa marka loo baahdo ayuu tilmaamaya markaas ma khilaafaya وعن علي رضي الله تعالى عنه قال wuxuu hi amarani النabiyu salى الlah عalayh waslm nabigu wuxuu ii faray an aquuma inaan u quumo oo isu taago calaa budnihi geeliisa uu hadiyadeeyey ee hadiga ah inaan hawshooda u kaco hadday gowraceeda tahay iyo wixii la mida iyo wa an atasaddaqa inaan sadaqadaysto bilaxmihaa hilibkeeda iyo wa juluudihaa hargaheeda iyo wa ajillatihaa heeryadeeda hilibkeeda hargaheeda heeryadeeda iyo wixii dusheeda saarnaa iyo wixii la mida wa an laa uctiya inaanan siin aljazaara ka hiliblehee qalaya minahaa xaggeeda xaaluu ka yahay shay-an hilibkeeda inaanan waxba ka siin oo dee mushqaayad noqonay wa qaala wuxuu uhi nabigu naxnu annagu nuctiihi waa ka siinaynaa min cindiha mushqaayadda annagaa siinayna xadiidkan wuxuu tilmaamayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam hadigiisa oo uu ka qaybgeliyey caliyu bnu abi aalib oo nebigu markuu safarka ahaa buu cali isaguna keenay xoola keenay markaa xoolihiisii iyo kuwii cali keenay isagu ma lahayna nebigu u wadi calayhi salaatu wasalaam nebigu wixiiba intuu isku daraybay waxay noqdeen boqol geela calina wuxuu ihi maadaamaad qayb keentay waynu ku wada jirnaa buu kuuhi nabigu calayhi salaau wasalaam ashraka caliyan macahu fi lhadi sidaasuu cali maadaamay shuraaka ku yihiin hawshooda u taagnaa laakiin taa macnaheedu ma aha inuu isagu gowracay boqolkaa geela naxara alaaan wa sittiina biyadi saddex iyo lixdan ka mida nebigaa qacantiisa ku gowracay calayhi salaatu wasalaam xooggiisay kutusaysa iyo awoodda ilaahay siiyey inagu waxaa laga yaabaa xabadda haddaynaan hilibla ahayn ila nebigu hilibla ma ahayn shicib buu aha dadka dee ku takhasusay shaqadooda taa waa meeshooda laakiin dadka caadigaa ah, waxaa laga yaabaa laba saddex waa geel tuldaa laga hadlaya welibana waa inoo iman doontaa fadhi laguma qalo sana joog baa lagu qala iyagoo taagan sunnadu waa sidaas sidaasuu nabigu ku qalay saddexi lixdan buu qacantiisa ku gowracay xadiisku wuxuu tilmaamayaa in la sadaqadaysanayo hilibka laakiin wax ka midana la cunayo boqolkaa geela ah nabigu wuxuu idhi mid walba in yar ha laga soo gooyo marka boqolkaa geela wax digsi qaado digsi ha lagu guro oo ha la ii bislay si mid walba uu wax uga cuna nabigu calayhi salaatu wasalaam ama dee ay loogu soo dhigo marka waxa sunno ah qofku hadigiisa inuu wax ka cuno saasaa sunno ah qaybna uu sadaqadeeyo qaybna uu hadyi ka dhigo udxiyaduna waa la mid inaad qaybna cunto qaybna aad sadaqadayso qaybna aad jaarka iyo hadyi aad uga dhigto hadiyad aad uga dhigto saddexdaa in loo qaybi walow hadyiga iyo sadaqadu muhimaddu waa dadunbaa la siinaya laakiin adigu inaad wax ka cunto ayaa mashruuca waxaa kaloo xadiisku tilmaamaya dadka ka shaqaynaya ee gowracaya mushqaayadda laga siin maayo udxiyada iyo hadiga midna laga siin maayo mushqaayad gaaraba la siinaya laakiin mushqaayadiisa marka la siiyo wixii loogu darayo ee hiliba waa loogu daraya wax dhiba maleh hadiyad ahaan ama sadaqa ahaan baa loo siinaya wax mushkilaa ah male laakiin waa in lala heshiiyaa wa can ziyaad ibni jubayr qaala wuxuu ihi ra'aytu waxaan arkay ibna cumar qad ataa isagoo ku yimi calaa rajulin nin ninkaasoo qad anaaha fadhiisiiyey badanatahu tuludiisa fanaxarahaa gowracay faqaala wuxuu ihi ibcathaa kici qiyaaman xaalay tahay mid taagan muqayadatan xaalay tahay mid dabran sunnata muxamadin sal allahu alayhi wasalam ay ittabic waxaad raacdaa sunnata muxamadin sal allahu alayh wasalam ama sunnatu muxammadin hiya ficilkaas sunnatu muxammadin weeyi sala allahu alayhi wasalam xadiidkani wuxuu tilmaamayaa geela qaabka loo biraynayo ama loo gowracayo waa inay taagan tahay oo lugta hore ee bidixna la isku laabo oo la xidho dabeedna saddex lugood ay isku taagto kadibna iyadoo taagan sidaa lagu bereeyo dabeedna dhinacii lugtu ay u xidhnayd dhinacna dee laba rukun bay ku taagan tahay laba lugood dhinacna lug keliya marka miisaanku lumo waxay u dhacaysaa dhinacii waxa weeye lugtu ay xidhnayd ayay u dhacaysaa ilaahayna qur-aanka waa ku sheegay faidaa wajabat junuubuhaa markay dhinaca u dhacdo dhinaca u dhacdo markaa sunnadu waa in istaag lagu gowraco wey sidaasaa sunna abu xaniifa wuxuu leeyahay istaag iyo fadhi waa isku mid labaduba waa isku mid laakiin jumhuurtu waxay qabaan sunnadu inay tahay istaag in lagu gowraco waa ansaxayaa fadhi laakiin sunnadu waa istaag wey hadda markaad tagto meelaha ay ku gowracayaan wayba ka sii daran tahay xataa lugta kama xidhaan isagoo saa u wareegaya ayuu hal mar gowracaya mid labaad baa loo soo gelinaya u dhinac soconaya u gowracaya sikin wuxuu kaga gaadhsiinayaa boqol waa rag la soo kiraystayoo tababaran wey markaa calaa tuluddii lacag gaara lagu siinaya siddeeddaa saacadood ee uu shaqaynaya waa intuu ka gaadhsiiyo calaa midkii lacag buu ku leeyahy markaa saasuu uga gaashinaya lama xiday waayo marba haddii lug la xidhaya waqti baa ku socda ninka meesha iskale laftiisu wuxuu doonayaa xoolo badan inuu qalo kumanaan baa la doonaya laga gaadhsiiyo markaa lama xidho iyadoo wareegaysaa la gowracaya oo soconaysa baabu lghusli lilmuxrim wuxuu baab u yahay maydhashada uu maydhanaya ninka muxrimkaa can cabdilaahi bni xunayn ana cabdallaahi bna cabaas wlmiswara bna mahrama ikhtalafa way isku khilaafeen bilabwaa meesha abwaa la yidhaahdo waa tog maka iyo madiina u dhaxeeya tuulo la yidhaahda mastuura oo makiya madiina u dhaxaysa tog ku yaalla wey halkaa markay marayeen bay iskhilaafeen faqaala ibnu cabaas wuxuu ihi yaqsilu waa maydhaya almuxrimu muxrimku ra'sahu madaxiis wa qaala almiswaru waxa uu laa yaqsilu ma maydhaya ra'sahu madaxiisa qaala wuxuu ihi fa arsalanii waa i diray ibnu cabaas ilaa abi ayuub alansaariyi radia allahu tacaala canh fawajadtuhu waxaan helay yakhtasilu isagoo ku maydhanaya bayna alqarnayni ceelka labadiisa qori ee taagan dhexdooda inta mara loogu xidhay isagoo ku maydhanaya walxaal huwa yustaru bithawbin iyadoo mara lagu asturayo fasallamtu calayhi waan salaama faqaala wuxu uhi man haada kani waa kuma faqultu waxaan idhi ana cabdulaahi ibnu xunayn wey arsalanii ilayka bnu cabbaas ibnu cabbaas baa ii kaa soo diray yasaluka wuxuu ku weydiinayaa kayfa kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam qaabkii uu ahaa rasuulka alleh yaqsilu ra'sahu mid madaxiisa maydha walxaal huwa muxrimun markuu xarman yahay fa wadaca waa dhigay abuu ayuuba yadahu qacantiisa cala athawbi maradii lagu asturayey fa taataahu hoos buu u dhigay xataa badaa lii raasuhu ilaa madaxiisuu ii muuqday uma qaala wuxuu ku uhi liinsaanin qof yasubu calayhi ilmaa biyaha ku shubayey usbub biyaha igu shub oo madaxaygaga shub fasaba waa ku shubay biyihii calaa raasihi madaxiisa uma xaraka raasahu madaxiisuu dhaqdhaqaajiyey biyadayhi labadiisa qacmood buu ku dhaqdhaqaajiyey yacnii faruhu geliyey oo dalkii buu sameeyey uu ku xoqay fa aqbala bihimaa labadii qacmood buu xagga hore ku soo qaabilay ee madax waa adbara xaggooda dambena waa u daba jeediyey qacmihii madaxa xaggiisa dambe uma qaala wuxuu ihi haakada sidaasaan ra'aytuhu sala allahu calayhi wasalama nabigaan arkay yafcalu isagoo samaynaya nusakda qaarna waxaa ku yimi yakhtasilu isagoo u maydhanaya wa fii riwaayatin faqaala almiswaru libni cabaas wuxuu ku yidhi laa umaarika abadan weligayba kula murmi maayo xadiidkan wuxuu tilmaamayaa qofku markuu muxrim yahay macnaheedu ma aha inaanu maydhanayn cadarka waa iska ilaalinaya laakiin waa maydhanayaa waana isnadiifinaya waa madhashadii nadaafadda ahayd iyo wixii la mida ah. amaa janaaba haddii ay tahay ama gabadhii ay caado ka maydhanayso iyadoo hadal male waa waajib baabu faskhi lxaji ila alcumra wuxuu baab u yahay xajkii in la furo oo la fasakho oo cumro loo bedelo can jaabir bni cabdilaahi radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu ahla nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu xidhay iyo wa asxaabu asxaabtiisu bilxaji xaj bay xidheen walaysa ma ahayn maca axadin axad oo minhum saxaabada ka mida haadiyun hadiy lama socon hayra nabiyi sal allahu alayh wasalam nabiga mooyaane iyo wa alxata alxa horena waataynu usoo sheegnay caaisha inay sheegtay aabbaheed iyo cumar iyo intii ladnayd iyaguna inay hadyi wadeen wa qadima waxaa yimi caliyun radia allaahu canhu min alyaman buu ka yimi faqaala wuxuu ahlaltu waxaan xidhay bima ahalla bihi nabiyu sala allahu alayhi wasalam wixii nabigu xidhay oo riwaayadka qaar waxaa ku yimi nabigu wuxuu kuuhi bima ahlalta caliyow maxaad xidhatay baa ley dabeedna wuxuu ihi ahlaltu bima ahalla bihi nabiy waxaad xidhatay baan soo xidhay faamara nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu amray asxaabahu asxaabtiis an yajcaluuha inay ka yeelaan xajkii ay xidheen cumratan cumra inay ka yeelaan fayatuufu ay tawaafaan uma yuqasiru timaha ay gaabiyaan wayaxilu ay xalaaloobaan ilaa man kaana macahu lhadyu kii hadyigu la socday mooyaane faqaaluu waxay yidhaahdeen nanaliqu miyaanu baxaynaa ilaa mina minaanu u baxaynaa maalinka sideedaad walxaal dakaru axadina midkaayo xubinkiisu yaqturu uu da'ayo mani ay ka da'ayso yacnii annagoo waxa weeye hadda galma ku cusub oo xalaalownay oo dumarkii nala socday xaasaska ahaa u tegey ayaanu isla markiiba mina u baxna xalaalowgay dhibsanayey fabalaga dalika nabiya sala allahu alayh wasalama buu gaadhi faqaala wuxuu uhi nabigu low istaqbaltu haddaan qaabili laha min amrii taladayda ma stadbartu wixii iga tegey hadduu hadday soo qaabili lahaa maa ahdaytu hadyi ma soo kaxeeyeen haddaanan hadyi soo kaxayna sidiinaan yeeli lahaa oo waan xalaaloobi lahaa walowlaa anna maciya alhadyu hadyigu inuu macayga yahay haddaanay jiri lahayn la axlaltu waan xalaaloobi lahaa waxaadat waa xayday caaishatu caaisha radia allaahu tacaala canha markii maka lagu soo dhowaaday fanasakat acmaashii bay la timi almanaasika acmaashii xajkay la timi kullahaa dhammaanteed hayra annahaa mooyaane yadu lam tatuf kumay tawaafin bilbeyti kacbadii sacyigiiyo ka dambeeyeyna waa la mid falamaa tahurat oo nabigaa sidaa ku yidhi calayhi salaau wasalaam ifcalii maa yafcalu lxaaj hayra an laa tatuufii bilbeyti xataa tathurii xaajigu wuxuu samaynaya samee waxaan tawaafka ka ahayn ilaa aad ka daahiroobayso falamaa tahurad markay daahirowday wa taafat ay ku tawaaftay bilbeyti qaalat waxay tidhi yaa rasuula allah tantaliquuna ma waxaad la tegaysaan bixajin iyo wa cumratin dhammaystiran oo waxay sheegaysaa sidii saxaabadu u badnaayeen oo cumray la yimaadeen dhammaystiran way ka xalaaloobeen kadibna xaj bay la yimaadeen waa sidii loo badnaa ma xaj iyo cumro dhammaystiran oo kala madax bannaan bay dadku la tegayaan wa analiqu aniguna waxaan la tegayaa bixajin xaj keliya iyada lafteedu qiraan bay ahayd oo nebigay la mid ahayd oo xaj iyo cumro way iskudagelaysa laakiin waxay danaynaysay sidii loo badnaa oo ah cumro madax bannaan inay samayso fa amara wuxuu amray cabdaraxmaan bna abi bakrin walaalkeed an yakhruja macaha inuu la baxo ila tanciim meesha tanciim la yidhaahdo ee xuduudka xaramka waxa weeye ugu dhow xilliga ugu dhow faactamarat way cumraysatay bacda alxaji xajka dabadii masaladaa horeynu uga soo hadalnay oo inuu soo faahfaahiyo qaabkan loo xajinay wacan jaabir radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qadimnaa waanu la nimi maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka maciisa walxaal naquulu labayka ilaahayo waxaanu kugu ajiibnay bilxaji xaj faamarana wuxuuna amray rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam fajacalnaaha yani muxuu amray an najcalaha cumratan wixii la amray baa meesha ka maqan faamaranaa waana amray rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam an najcalaha xajkii inaannu ka yeelno cumratan cumro ayuuna amray fajacalnaaha waanu ka yeelnay cumratan baanu ka yeelnay oo waanu adeecnay waana masaladeenu ka soo hadallay dadkii xajka xidhay ee aan hadiga wadin in layidhi cumro u badala xajkuna ha ka dambeeyo waa ciddii aan hadiga wadin wa can cabdilaahi bni cabaasin radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu ihi qadima waa yimi rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam iyo wa asxaabuhu asxaabtiisu sabiixata raabicatin subixii afraad ee bisha dilxija oo maalin axada ahayd ayay yimaadeen maka amarahum wuxuu amray an yajcaluuha inay ka yeelaan xajkii cumratan cumro faqaaluu waxay idhaahdeen yaa rasuula allah ayulxilli xalaalowgee qaala wuxuu idhi alxillu kullu xalaalow dhammaystiran xadiidku wuxuu tilmaamayaa marka cumrada lala yimaadee tamatuca la samaynayo xalaalowgaasi inuu yahay xalaalow kaamila xalaalowguna waa laba xalaalow koowaad oo dumarku ma bannaana iyo xalaalow kaamila oo ay dumarku bannaan yihiin markaa nebigu waxa uu leeyahay xalaalowgaasi waa kaamil xataa dumarku waa fasax dumarku waa fasax xaasaskii wa can curwata bni zubayr qaala wuxuu yidhi su'ila waxaa la weydiiyey usaamatu bnu zayd walxaal ana jaalisun anoo fadhiya kayfa kaana sidee buu ahaa rasuululaahi sala allahu calayhi wasalam yasiiru mid u socda xiina dafaca markuu carafo ka soo dhaqaaqay xilligii gabalku gabalkuu dhacay ee musdalifa uu imanayay qaala wuxuu idhi kaana waa ahaa yasiiru mid soconaya alcanaqa socod dhexdhexaada faidaa wajada markuu helo fajwatan waasic iyo meel bannaanna nasa nebigu waa dheeraynaya waa degdegay oo markaa zaxmadii timaaday ee cidhiidi dadku waa badnaa boqol iyo toban kun baa lagu sheegay inay la xajiyeen walow hadda dee ay malaayiin yihiin laakiin badigaa intaas hadday cidhiidhi keenaysa markuu cidhiidi dareemo zaxmad uu soo galana nebigu dhexdhexaad buu u soconay markuu jaanis helana nabigu waa dheeraynaya calayhi salaatu wasalaam si uu musdelifo u gaadho wakhti fiican maqhrib iyo cishana uu ugu wada tukado nabigu calayhi salaatu wasalaam wa can cabdilaahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam waqafa waa istaagay fii xajati lwadaac xajatulwadaaca dhexdiis riwaayaadku waxay tilmaamayaan calaa baciirihi awrkiisa inuu ku fadhiyey oo awrka dushiisa uu saarnaa cinda jamrat alcaqaba dhagax tuurka weyn agtiisa bacda azawaal markii duhurka la gaadhay yowma alciid yowma annaxr intaasoo dhan riwaayaad baa inoo tilmaamay waqafa waa istaagay fii xajati alwadaac fajacaluu waxay gudagaleen yasaluunahu waana maalinka camalka ugu badan la sameeyo acmaasha ugu badan ee xajka fajacaluu waxay gudagaleen yasaluunahu inay weydiinayaan su'aalu faqaala wuxuu ihi rajulu nin lam ashcur ma dareemin faxalaqtu xiiritaan baan sameeyey qabla an adbaxa intaanan gowraca samayn qaala wuxuu ihi nabigu idbax gowrac walaa xarajan dhibna ma leh inaad istaba mariso wa jaa'a aakharu mid kala yimi <clears throat> faqaala wuxuu ihi lamaa ashcur ma dareemin fanaxartu gowricii baan sameeyey qabla an armiya intaanan dhagaxii tuuran qaala nabigu wuxuu ihi irmi tuuro walaa xaraja dhibna maleh sida aad samayso famaa su'ila lama weydiin yowmaidin maalinka can shayin shay qudima la hormariyey oo ahayd in la dibdhigo walaa ukhira iyo shay la dibdhigay oo ay ahayd in la hormariyo ilaa qaala nabigu wuxuu odhanaya ifcal samee walaa xaraja dhib male maalinka tobnaad waxaa la sameeyaa afar camal oo waaweyn baa la sameeyaa jamratulcaqaba dhagax tuurka weyn ee maka ugu xiga toddoba dhagax in lagu tuurto isagaanu nabigu ku bilaabay mar labaad gowrac in la sameeyo oo nabigu ku xejiyey calayhi salaatu wasalaam mar saddexaad xalqi in la sameeyo timaha in la xiraamo in la gaabiyo camalka afraad dawaafkii rukniga ahaa kacbada inta la aada in la sameeyo rad xata baa loo soo gaabiya rad xaa ramyi dabxi xalqi awaaf rad xaa sidaasuu nabigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam xadiidkani wuxuu tilmaamayaa haddii la istaba mariyo inaanay dhib lahayn lama ashcur hadduu hilmaan sidaa u sameeyo ama jahli waa laysku waafaqsan yahi laakiin hadduu u badheedho ka war isagoo fududaysanay oo toos uu dawaafka u aadaa haddana waa la sameeyaa jumhuurtu waxay leeyihiin hadduu badrheedh isu daba mariyo oo sidii nebiga si ka duwan uu u sameeyo xadiidku muxuu leeyahay ifcal walaa xaraj waa say jumhuurtu qabaan xanafiyadu waxay leeyihiin lam ashcur bal dadkan sidan la leeyahay waan ilowsanaa bay leeyihiin maan dareensanayn bay leeyihiin laakiin raajixu waa sida jumhuurtu ay qabto qaacidadu waa ifcal walaa xaraj waa laystaba marin karaa wa can cabdiraxmaan ibni yaziid annakhaci annahu xaja wuxuu la xajiyey maca bni mascuud fara'aahu wuxuu arkay rama aljamrata jamradii weynayd isagoo tuuranay bisabci xasayaatin toddoba dhagax isagoo ku tuuranay fa jacala waa yeelay ibnu mascuud albeyta kacbadii can yasaarihi dhinaca bidix buu iska xejiyey wa minan minana can yamiinihi midigtiisuu iska xejiyey uma qaala waxa uu haada kani meeshani waa maqaamu aladii waa kii meeshiisi weeye uu ka tuurtay alladii kii unzilat calayhi korkiisa lagu soo dejiyey suuratu lbaqara sala allahu calayhi wasalam xadiidkani wuxuu tilmaamayaa marka jamrada weyn maalinkaa tobnaad la tuuranayo inuu qofku mina uu iska xejiyo mina dhinaca midig makina dhinaca bidix ay ka xigto meesha dhagaxa lagu tuuranayaana waa siyuru oo dhinac allaale dhinacuu ka tuurto ibnu xajar waxau i waa bilijmaac waa ka gudaysa waa ka gudaysa laakiin qofka doonaya inuu sunnada nebiga dabaqo waa inuu minana midig iska xejiyaa makana bidix iska xejiyaa intaasubuu xadiisku tilmaamay waa haddii zaxmaddu yar tahay wa can cabdillaahi bni cumar radia allaahu tacaala canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaala wuxuu ihi allaahumma ilaahayow irxamu naxariisa almuxalliqiina kuwa xiiranay qaaluu waxay yidhaahdeen walmuqasiriina yaa rasuul allah kuwa gaabiyana u ducee qaala wuxuu idhi allahuma arxam ilmuxalliqiin qaaluu waxay yidhaahdeen walmuqasiriina yaa rasuul allah qaala nebigu wuxuu ihi walmuqasiriin markuu laba jeer u duceeyey kuwa xiirta ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam mar saddexaadkii uu u duceeyey kuwa gaabinaya axaadiis kalena waxaa ku timi saddex jeer ayuu kuwa xiiranaya u duceey mar afraadkiina kuwa gaabiya marka labaduba waa nusuga xajkay ka mid yihiin laakiin xalqigaa fadli badan ilaahayna kitaabkiisa isaguu horraysiiye muxalliqiina ru'uusakum wa muqasiriin waana tuu nabigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam wa can caaishata radia allaahu tacaala canha qaalat waxay tidhi xaajajnaa waan la xajinay maca nabiyi sal allahu alayh wasalam faafadnaa awaafu lifaadihii baanu samaynay yowma annaxri maalinkii ciidka ee gowraca faxaadat waha xayday safiya xaaskii nebiga faaraada nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu ka doonay minhaa xaggeeda maa yuriidu waxa uu ka doono alrajulu ninku min ahlihi xaaskiisa faqultu waxaan innahaa yadu xaa'idun caaday leedahay oo dee way iska warhayeen qaala wuxuu uhi nabigu axaabisatunaa hiya oo miyayna xabisaysaa waa maalinkii saddex iyo tobnaad ee xajku dhammaanayay oo mino laga baxayay oo nebigu uu u maleeyey inaanay dawaafin nebiguna wuxuu isu diyaariyay inuu sidaa ku socdo dee dhiigga caadaduna maalmuu qaadanaya waxay noqonaysaa in loo fadhiyo haddaanay dawaafin axaabisatunaa hiya miyayna xabisaysaa oo iyadaanu u fadhiyayna si ay dawaafkaa ula timaado qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah afaadat yowma annaxri maalinkii ciidkee gowraca ayay dawaafkii ifaadaha la timi qaala wuxuu hi nabigu ukhrujuu haddaba baxa wa fii lafdin waxaa ku yimi qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalama waxa uu caqraa xalqa caqraa yacnii xubnaheeda la googo ama caqra goblantay xalqa timaheedu xiirme gabardee timihii ka duuleenna waa khatar wey ziinat nisaa'i fii shacriha baa le quruxda dumarku waa timaha baa le timuhu ka duule waxaa kaloo la yidhi xalqa dhuunta lagu dhufay xalqa waa asaabahu shayun fii xalqiha dhuunta loo gel laakiin labaduba habaar ma ah waataynu in badan soo marnay takiladka ummug wayxad hoogtay halaagsantay hooyadaa goblantay iyadoo nabigu isticmaalaya calayhi salaatu wasalaam habaar loogama jeedo ee waa kelmad looga jeedo ta'kiid hadalka la adkaynaya wuxuu hi nabigu aaafat ma awaaftay yowma naxri maalintii gowraca qiila waxaa la yidhi nacam haa qaala wuxuu hi nabigu fanfirii haddaba bax xadiidku wuxuu inoo tilmaamayaa awaafkii ifaadaha waa tawaafkii rukniga ahaye maalinka tobnaad gabadhii caadada lahayd haddii dhiig ka yimaado inay u fadhiisanayso oo ay sugayso ilaa ay tawaafka la imanayso hadday safartana ay usoo laabanayso waa ruknigii xajka carafuu la mid yahay waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanayaa tawaafkaa haddii ay tawaaftay laakiin tawaafulwadaaci aanay la iman awaafulwadaaci aanay la iman awaafulwadaaca inay ka tegayso dhiigna inaan lagu yeelanay wacan cabdilaahi bni cabaasi radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu uhi umira annaasu dadka waxaa la faray an yakuuna inuu ahaada aakhiru cahdihim wuxooda ugu dambeeya bilbeyti kacbada inay ku soo gebagabeeyaan ilaa annahu mooyaane khufifa waxaa loo fududeeyey can ilmar'ati alxaa'id gabadhii caadada lahayd xadiidkii horuu la mid yahay gabadhu hadday caado leedahay dawaafkii rukniga ahaana ay la timi wadaaca u fadhiisan mayse way ka tegaysaa waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanaya dawaafulwadaacu inuu waajib yahay qofkii badheer uga tagaana in dhiig lagu yeelanayo dhiig in lagu yeelanayo wadaacuna marka xajka la dhammeeyo acmaashiis maka intaan laga bixin ayaa kacbada dawaaf lagu sagootinayaa waana marka la sameeyo dawaafkaas waa inaan la sii seexan makana loo hoyan lagu nagaan haddaad bas fuusho oo baskii uu cid sugayo shan saacadood iyo toban saacadood haddii uu taagan yahay shandadu kuu saaran tahay isu diyaarisay inuu dhaqaaqo oo la yidhi waxbaa xanima sida hadda dhacda baasaboor baa la sugayaa xaaji baa la sugayaa dowladdii baa ina joojisay la dhaqaaqi maayo saacaddan mar haddaad diyaartoo baskii aad fuushay wadaacaagu waa ansax wey laakiin intaad wadaacdo inuu yidhaahdo qofku waan seexanayaa subaxana waan baxaya waa inuu ku celiyo wey waayo wadaacu waa inuu gabagaba noqdo wey wacan cabdilaahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu uhi istaadana waa weydiistay alcabaasu bnu cabdilmualib rasuul allahi sala allahu alayh wasalam an yabiita inuu u hoydo bimakkata layaaliya mina habeenada mina waa maalinka tobnaad ee habeenka koob iyo tobnaad uu soo gelayo iyo habeenka labiyo tobnaad iyo habeenka saddex iyo tobnaad ciddii aan tacajulin ee aan degdegin saddexdaa habeen in loo hoyda waa waajib wey markaa cabbaas nebiga wuxuu weydiis in la fasaxo si uu maka u seexdo min ajli siqaayatihi inuu dadka waraabiyo darteed faadina lahu nabigu waa u fasaxa calayhi salaau wasalaam xadiidku wuxuu tilmaamayaa habeenka koob iyo tobnaad ee ciidku baxay iyo habeenka labiyo tobnaad iyo habeenka saddex iyo tobnaad qofka aan degdegin inay waajib ku tahay mine inuu u hoydo hoyaatinkaasi waa habeenka badankiisa hadduu habeenkii uu yahay toban saacadood lix ka mida toddoba ka mida inuu mino u hoydo ayaa laga doonaya wa canhu qaala wuxuu uhi jamaca waa jamciya nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waa xadiiska inoogu dambeeyey bayna almaqribi waalcishaa'i buu jamciyey bijamcin meesha musdalifa la yidhaahdo ayuu maqrib iyo cishe ku wada tukaday iyadoo xilligii cishaha la wada tukanayo jamca taakhiir waxa loo yaqaano likulli waaxidatin mid kastoo labada salaadood ka mida ah waxaa u sugnaaday biiqaamatin ay iqaamatun iqaama u sugnaatay mid walba waa loo qiimay walam yusabbix baynahumaa dhexdoodana ma sunnaysan walaa calaa iri waaxidatin minhumaa mid kasta gadaasheedana nebigu wax sunnaa ah ma tukan calayhi salaatu wasalaam xadiidkani wuxuu tilmaamayaa marka carafo laga yimaado sunnuhu waxa uu yahay in la yimaado musdalifa jamcu taakhiir lagu tukado makhrib iyo cishe makhribku wuxuu kuugu soo gelayaa waana waajib wuxuu kuugu soo gelayaa carafa oo gabalku waa inuu carafa kuugu dhacaa kadib baa laga soo baxaya musdelifa la imanay musdelifa marka la yimaado makhrib iyo cishaa la wada tukanaya waa sidii nabigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam hal adaan baa loo adimay mid walbana waa loo qiimay sida saxiixa awey riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan laba adaan iyo laba iqaamo qaar waxay tilmaamayaan hal adaan iyo hal iqaamo laakiin riwaayaadka saxiixa ah waa hal adaan iyo laba iqaamadood baa loo samaynay wax sunno ah oo dhexdooda ah ama ka dambeeyana nabigu ma tukan calayhi salaatu wasalaam wallahu aclam wsala allahu wasalama cala nabiyina muxamed wa waaalihi wasaxbihi wasalem